subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib waa subaxnimo arbacada taariikhdan ay ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha tobanaad labada kun saddex iyo labaatanka qodobada saaki aad barnaamijka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah shirkadda idaacadda kulmiya ayaa ku guulaysatay markii lixaad abaalmarin warbaahinta ugu wanaagsan dalka kadib dadweyne loo qaaday cod sidoo kale waxaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan munaasabadda xalay ka dhacday magaalada muqdisho ayaa markaasi waxaa lagu abaalmariyey idaacadda kulmiye kadib markii dadweynaha afti dadweyne laga qaaday idaacadda kulmiye ayaa noqotay idaacadda ugu wanaagsan sannadka labada kun saddex iyo labaatanka waa markii lixaad oo ay ku guulaysanayso barnaamijkeena inta badan waxaan xoogga ku saari doonaa waraysiya arrimahaasi ku saabsan iyo guusha ay gaartay idaacadda kulmiye xubintii kalmaan ayaa qayb ka ah waa mar kale iyo barnaamijka falaqaynta wararka waxaad degeysanaysaan barnaamijka falaqaynta wararka shabakada wararka kulmiye kenen ayaa markii lixaad ku guuleysatay warbaahinta ugu wanaagsan dalka munaasabad abaalmarin xalay lagu guddoonsiinayay idaacadda kulmiye ayaa lagu qabtay isla muqdisho waxayna noqonaysaa markii lixaad oo markaasi idaacadda kulmi ay ku guuleysato idaacadaha ugu wanaagsan dalka kadib markii afti dadweyne la qaaday hay-adda soomaaliya business awaris oo munaasabad ku qabatay muqdisho ayaa mas-uuliyiintooda waxa ay sheegeen in markaasi shabakadda wararka kulmiyi ka ay ku guulaysatay warbaahinta ugu wanaagsan kadib codayn ka dhacday bulshada munaasabadda xalay ka dhacday muqdisho oo markaasi abaalmarinta lagu guddoonsiinayay ka eeneen ayaa waxaa kasoo qaybgalay qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana dadka goobtaasi ka hadlay ay sheegeen in idaacadda kulmiya ay tahay idaacadda ugu wanaagsan dalka isla markaana bulshada usoo gudbiso waxyaabihii markaasi ay danaynayaan mar natiijada ee guusha ay gaartay kulmiyo lagu dhawaaqaynay ayaa waxa ay xaaladda ahayd sida tan abaaaaaadsaddexda iyagoo u hambalaynaya waxay u garteen ama ku guulaystay andhaho raadiyowga ugu wanaagsan wuxuu noqday k n n radio codkaasina waxauu ahaa natiijada lagu dhawaaqayay kulmiye oo xalay ku guulaysatay abaalmarinta ugu wanaagsan idaacadaha dalka isla markaana markii lixaad ay qaadanayso dhanka kale guddoomiyaha shirkadda muqdisho business awards ridwan yuusuf xaaji ayaa sharxaya guusha ay gaartay idaacadda kulmiya kadib codaynta ay qaadeen bismillahi raxmaan raxiim eh, caawa ay taariikhdu ku beeganta tobanka bisha tobanaad labada kun labaatan waxaan aad ugu faraxsannahay inaan ku dhawaaqnay Eh, islamarkaana aan bogaadinay hanbaliinay eh, shirkadaha ugu wanaagsanaa ee sanadka haddaan ku jirna brograamkan eh, somaali business awards sanadka horta waa sanadkii saddexaad wuxuu soo socday codayn oo casco damado saddex bil ah reedi kulmiye waxay ku horta idaacado badanaa tartamayeen kulmiye horta waxay ku soo baxday markii ugu horreyso nominationkii waxay horta ku soo baxday waxaa ka mid noqotay afarta idaacada ugu wanaagsanta dadka soomaaliyed u socdeen nomination kadib haddana waxaa bilownay voting systemka caadiga ah ee afartaas idaacado ku tartansiinay haddana waxaa ugu codbatay kulmiyada waxay noqotay in bulshada soomaaliyeed ee ayagu ay doorteen una doorteen idaacadda u wanaagsan sanadkan codkaasini waxa uu ahaa guddoomiyaha shirkadda abaalmarinta ee muqdisho business awards ridwan yuusuf xaaji oo markaasi ka warbixinayay guusha ay gaartay idaacadda kulmiye waa markii laxaad ooy idaacadda ku guuleysanayso idaacadaha ugu wanaagsan dalka kadib codeyn loo qaaday dadweynaha dhanka kale agaasimaha idaacadda kulmiye burhaan diini faarax oo xalay goobjoog ka ahaa munaasabadda lagu abaalmarinayay idaacadda kulmiye ayaan wax ka weydiinay guusha ay gaartay idaacadda markii laxaad iyo bulshada baaqa uu u dirayo isagoona sheegay in markasta ay ku dadaalayaan sidii ay bulshada ugu soo gudbin lahaayeen wax wanaagsan farxaan aada waa mahadsan tahay eh, waxaan kuleeyahay hambalyo adiga iyo istiyaasha radio kulmiya intaas kadib eh, xalay waxay ahayd habeen kale oo baada keenan oo ah habeen weyn codayn eh, wakti bilaa ah ad muddo bilowna soo socotay oo marxalado kala duwan soo martay ayay ka heleen markii lixaad ku noqotay warbaahinta ugu wanaagsan dalka ama soomaaliya Eh, sida eh, dadku wada ogyihiinna waa markii lixaad tan iyo laba kun koiy tobankii markii la aasaasay shabakada wararka kulmiye amal marintana ku guuleysatay eh, mas-uuliyiinta somali bisnita waa oo munaasabadan qabtay waxay noo sheegeen in codayntu ay marxalado kala duwan soo martay dadka soomaaliyeedna marka hore ay codeeyeen siday ku guuleysatay idaacaddu waa sidaas marka hore waxaa lasoo saaray waxaa loo yaqaano ama qalaad loo yaqaano shortlist oo idaacadaha dalka ku yaala in la kala xusho dadku waxay xusheen afar idaacadood oo kulmihii ku jirtay ehm, kadibna afartii ayaa hadana loo sii kala codeeyay mar labaad taas waxay keentay iyadana in kaalinta koowaad ay kusoo baxdo warbaahinta kulmihii waanu mahadnaqaynaa runtii dhammaan dadka soomaaliyeed ee ka qayb qaatay odayntan iyo maxay ahayto sida dadka soomaaliyeed ay u taageersan yihiin warbaahinta kulmihii aadaan kaga mahadnaqaynaa inkasta ama qof kasta oo noo codeeyey iyo qof kasta oo noo codeyn labadaba waan mahadnaqaynaa aada mahadsantiin farxad gaara ah. ayay noo tahay ambaleydan waxaa la wadaagaynaa dhamaan dhageystayaasheena ood guulaysateen aniga keliya maaha waxaa sidoo kale la wadaagayaa dhamaan shaqaalaha warbaahinta kulmiya iyo saaxiibadii soo maray oo aan leenahay dadaal weyn ayaad geliseen runtii inaad hayto halkaas aan kasoo baxnay see ugu qayb qaateen dadweynaha markaasi u codeynaya idaacadaha lasoo bandhigay ee tartanka galay oo markii dambena ay ku guuleysatay kulmiye eh, waxaan la sheegan soomaali bisilka waa oo intii markoodii saddexaad barnaamijkan qabanaya eh, in lagu codeynayay dadka su-aalaha weydiinayeen eh, lagu codeynaya internetka ama waxaa online loo yaqaano marka qofkii faafin ubaahana bejkoodu geli kara oo ka heli karaa markay soo bilaabeen iyo markay soo gabagabeeyeen soomaaliya waxaa ka jira warbixin badan oo runtii kulmiya keliya kama jirto eh, marka dadka soomaaliyeed ayay marka si online ah ayay ku codeynayeen marka afartii idaacadada oo ugu horeysa soo baxdaan ku dirnay kadibna afartii idaacado markii mar labaad haddana dadka su-aalo weydiiyo oo dadka kala geliyana kulmiyaa kusoo baxda waxaa cusub mudan farxaano dawladu inay ahayd warbaahinta keliya lagu abaalmariyay xalay goobta marka loo fiirsa warbaahinta soomaalida ama warbaahin oo dhanba maamulka ahaan maxay inkaga dhigan tahay in markii laxaad aad ku guuleysataan tartan loo qaaday idaacadaha ku yaala dalka wallaahi wax weyn bay noo tahay waxay noo tahay dhiirigelin bay noo tahay waxaan arkaynaa eh, haddii tartanku uu ahaan lahaa wax dad yara gacantooda ku jira aan ku guuleysanay ama qofku ama shaksiyada go-aan ka gaari karaa kooban waxay noo ahaan lahayd waxaan dareemi lahayn markaas xoogaa gacan laakiin in dadkii soomaaliyeed ay noo codeeyaan markii lixaad idaacadda ugu wanaagsan ay aqoonsadaan waxaa isleeyahay wax weyn bay noo tahay sharaf bay noo tahay farxad bay noo tahay waxaan aaminsanaa dadka soomaaliyeed oo aan u adeeysmo afar labaatan kasta in waxay ahayd ay iyaguna naftigooda hawsha halkaas inaan kasii wadno inay tahay waxaan nahay idaacad madax banaan ama warbixin madax banaan oo runtii sida afkeena ku jirtaba kulmihii kulmani jira kaamani jira ku taagan markasta muddada saddex iyo tobanka sanaha hadda idaacaddu hawada ku jirtana waxaan islenahay barnaamijyo iyo warar iyo waxyba bixiiseynayaan iyo kaqeyb qaadashada saabkulaynta bulshada daaka daran iyo inaan ku shaqeyno oo hadafku uu yahay kuwaan codka lahayn ayuu ayaan kasii dhamayn doonaa ku taagnaano oo halkaas aan kasii wadno waxaan ugu bishaareynanaa runtii Eh, farxad weyn noo tahay anaga dadka noocdeeyey dadka soomaaliyeedba eh, sidaa inooga barteena inaan barnaamijyo iyo warada iyo waxyaaba cusubna ah. aan usoo kordhin doono sanadkan ayaan haddii ilaaha iraahdo aan ku dadaali doonaa soomaali dadkiisa waa dhisa saddex sana qabanaysa barnaamijkana sanadkii labaad oo shiriir ah oo idaacaddu ay ku guuleysanayso ayatana maoda kaasina wuxuu ahaa agaasimaha idaacadda kulmiya burhaan diini faarax oo markaasi wax ka weydiinayay guusha xalay ay gaartay idaacadda kulmiya oo markii lixaad ku guulaysanayso codayn loo qaaday dadweynaha islamarkaana codeyntaasi ay ku saabsanayd idaacadaha ugu wanaagsan dalka labada kun iyadoona ugu dambeyn ay ku guulaysatay knn oo ka mid ah warbaahinada ku yaala dalka weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falaqaynta wararka gabagabada barnaamijka falaqaynta wararka ayaan la soo gaarnay waxaad kusoo dhawaataan xubinta kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihi gobolada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa xafaayada konfi beybi iyo caanaha konfi laag ilmuhu uga qosliyaa washinta isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso waar kalamaanay waxaa la yidhi daruuraha hilaaciyo dabla shiday habeenimo dal fog bay ka muuqdaane waranna waxaan maqli jiray baddaada kuwii dabaashay kuwii berrigaaga daaqay haddaanay damba ka lahayn dalkay dalkaygow ayaa ayaa dadku ah dalkaygow ayaa dadku ah walana waxaan maqli jiray baadida nin kula daydaya daalna kaa badane aan doonahayn inaad heshana daayin abidkaae dadkuna moodi duulooda dhashoon wax u dahsoonayne dawa ma laha aakhira loo kitaabdiyey war waxaa kaloo la dadku waa walaal danina waa kala wadaysaa war cadowgii yuhuuddu khasawaa burburiyeenna waxaan dhihi ilaah baa deeq baxshee madfaca daaraha kada war wallaweynay anugu wandaali idaayo ida maqdiinay daawada aryadaha waxaa kaloo laydin ummad yahay dibbiradu dadka way uga dartaa walle way uga dartaa war cabdulow magaalada garowe shir weyn baa ka furmay mucaaradkii oo dhanna waa isugu yimaadeen ma doorashadii wakhti u qabteen war magaatimirskii baa la yskugu yimi warwarka weligan waa dhexaradhaan anigu cabdulla la hadlaya doorashada wakhtigeedii ma dhaafi kartay yidhaahdeen cabdulla waxaad ka tagtay warka madaxdaysu tumay u ekaa wa keli daanayste wadadaya madawba ma wax loo dulqaataa hayehe bashiir dheerow denimiya daadaalayo dooraashaadii denimiya daadaalayo dooraashaadii dib u dhiga hore loo yidhi dowladdii kacaankiioo intaan qaranku duuflaalin intaan dibirtu waa nugu dhacdaye sharafku doorso guddoomin dhacda iyo intaynaan firshada darib u miilaysan dalka niman wax badan haystay oo damac ka tiiroobay gaasas ay direen iyo jabhado diiddan baysgalaye daryankii hubkii laysku riday daqarrada u geystay iyo dhiigga daatiyo hilbaha duurka lagu saafay inkastoo dadaal lagu baxshoo dad isku hawshaaray duqa in ihdiisaa fidnada loogu dawgalay warbowa maanta akhyaar tarshirtay waxay yidhaahdeen doorashada haddii wakhtigeedii lagu qaban waayo awood baan isticmaalaynaa eeyaan loo kala harin waar bashiirow meesas dief baa soo celisiin hadde mucaarad waa dabcigiisoo muran waa daldalaaye doorashaday ka hadleen doorka ay noqon doonto dowladdaa xukumaysa warba waa hystalin arrintu geetimirkay maraysahay waxaan ku odhan lahaa kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay war wallaweyne somaalila way ka cadhootay soo dhowayntaa firdhiya u samayseen faysal calo waraabena wuxuu yidhi annagu laascaanood waannu tegayna kana gabban mayno marka dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay adigu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa warwaaqla war mahayside eh. madaxweyne qoorqoor maanta wuxuu tegey bacadweyn ma lugeeyeyhe war adigu dagaalka khabaarmoogaad ka tahaye eh. madaxweynuhu wuxuu yidhi dagaalka waa in la galaa oo khawaarijta laga saaraa koonfurta mudug eh. marka hadda haysdaalinine maanto kalena madaxa na furan bay maraysaa hadda taas bisla waalli maahinoo haddii madaxu furmo war cabdullow iska dabawareegeenna markii la sii fiiriyo madax furaanu kama maraan isleeda warwar mahaysaane madaxaana furan waxaa ka dambaysa dheeraysay ah. dharaartan markii la gaaro inaan maryaha dhigtaabaan ku dhowaanayaa war waxaan maqli jiray iminka dhudhubiyo miyaan soo dhowaadaa warwaaqlow awalba ah. ah. nagama dheerayn war waxaad ka tagtay dhibtaan kula nacaya dhibtaan kula nacaya aryaadhaha samigay cabdullana waxauu yidhi safar inow sahaylaan soco kaarahu saxmiya safar inow sahaylaan soca kaarahu u saxmiyawar abdula waxaa kaloo la yidhi safar baa la tegayaa iyo socota dheero soo noqod lahayno ina wada sugaaye war bashiiro markaan arkay xaaladda buntland waxaa igu soo dhacday sheeko xikmad leh taasoo ahayd haliigii reer indiya gandi oo hadda ka hor tareen raacay ayaa kab ka dhacday tareenkii markuu in yar socday ee u arkay inuusan kabtuu laaban karin ayuu kabtii labaad daaqadda ka tuuray dadkii tareenka saarnaa ayaa la yaabay qaarkood waxay isdhaheen ninkan caqli xummaa oo qabtii hore hadday ka dhacday muxuu tan labaad iskaga tuuray kadibna nin tareenka la saarna ayaa wuxuu weydiiyey gaandiyow maxaad u tuurtay kabtan labaad mar haddiiba tii hore kaa dhacday wuxuu ku jawaabay ma awoodi karo in kabtii hore aan u laabto oo aan labadeeda kabad isku haysto balse waxaan awoodaa in aan tan labaad tuuro si nin hindi ah uu labada kabood u helo uguna xara aragoodo marka soomaalida dhan waxaa ka maqan waxaadan adigu heli karin walaalkaa u ogolow reer buntlandna maanta waxaa la gudboon inay kursiga kursigaisu ogolaadaan war soomaalidu waxayba isku qanciyaan kursigu waxyaabaha saaxiibtinimada iyo ehelnimada laysku siiyo kamid mid maahan war soomaalida keliya maahane buuggow qoray aadan barre ducaale qayb ka mid ah waxa uu ku sheegay in afrikaanku ay ku yar tahay isuquuritaanka kuraasta laakiin adduunyada kale lagu kala hormaro maqli jira eh. nin qabweyniyo nimaanuba qabi eh. isqardoofe eh. isqaderiyene war cabdulaw haddii kursi laysku qadarinayo ma muuse bixi ku dheganaan lahaa war kalamaani biniaadanku wuxuu jecel yaha wuxuusan xamili karin tusaale ahaan biniaadanku in la boqraduu jecel yahay haddana inta badan ma xamili karaan haddana in la jeclaaduu jecel yahay hal qofoo keligiisuuna dhibsanaya hadduu jeclaado war waxaa kaloo la yidhi waxaad jeceshahay lama helo naftaydawarwaaqlo waxaa kaloo la yidhi ah. naftaydu naf bay rabtaa naftuna naf kalay rabtaa war waxaa kaloo la yidhi eh. jacayl aan lagula wadin eh. wakhtigaagayuu lumin warkalamaanay war ma haysiina nin bakaylnimo dhammeeyey eh. ayaa wuxuu arkay ragga khiyaarahow yaqaanuu ku soo socda oo marti u ah kadibna wiilkiisiiyuu la hadlay isagoo kor codka u qaadayo martida maqashiinaya wuxuu ku yidhi wiilkaygii orod suuqa aad waqti culus baa maanta noo timid ee hilib noo soo iibi cabbaar markii wiilkii maqnaay ayuu soo laabtay isagoo faramaran aabbihii inta iska dhigay qof yaaban oo wuxuu yidhi aaway hilibkii aan ku diray aabbow martidii waa inoo fadhisaahe wiilkan wuxuu ku jawaabay aabba hiliblihii markaa u tagay wuxuu ii sheegay inuu hayo hilib sida subagii ah kadib waxaan ku fikiray mar haddiiba waxba isdhaamin inaan ninka subaglaha u tago oo subag nooga soo iibiyo markii aan subaglihii tagayna wuxuu ii sheegay inuu hayo subag sidii biyihii ah kadib waxaan ku fakiray mar haddii biyihiioo kale u yahay ousan biyaha waxba dhaamin inaan gurigaas kaga soo laabto oo biyaha guriga noo yaala aan isticmaalno kadib aabbihii wuxuu yidhi mar haddaad sidaas garatay oo xaaladdu ay sidaas tahay caqliga anigaa kugu dhalay balse waxaan ka xumahay kabihia waxay kaaga dhammaadeen marba dukaan sidaa u tegayse wiilkiia wuxuu ku jawaabay aabba kabaha aan watay waa kuwii martida qawsow waa qawda maqashii waxna ha u qaban war cabdullow hadda ka hor ninbaa wuxuu arkay inay qaraabo yihiin oo aan salaada ku fiicnayn markaasbuu wuxuu ku yidhi haddii aad salaada tukato oo si fiican aad salaada u xidhiiriso toddobaad walba lacag baan ku siinayaa kadibna ninkii toddobaadkii u horreeyey markuu salaaddii waday ayuu ninkii u tego u yidhi idhib hadda lacagtaadii ballanqaaday markaas buu wuxuu ugu jawaabay war ma salaada ilaahay baan lacag kugu siiyaa kadibna ninkii tukan la yidhi wuxuu yidhi haddaxay kuugu taal sidaad ii oo kaleaan kuu siray intii aan tukanayaba ma wesa war macaliyeeru ahaa warbow kasba mustafa maartin ba waar kuwaas intay busaarada qabsatay safka hore kuma tukan miya aniyaa tabar way toobad maahan kalamaale magaalada qase markaad fiirisaan sida yuhuuddu u burburisay qarxii soomaal xasuusanaysaan welina isma aysan dhiibine shacabka reer falastiin waa dagaalamayaan sida muuqatana israa'iil waa eedi doontaa waxa hadda ay samaynayso war axmedo waxaan maqli jiray waa boqol yahuuddu iyo rag baabiirinaayo oo baarka uu firaaye barqa laguma gaareene hadda maraykankii wuxuu leeyahay hub iyo diyaarado iyo maraakiib baanu diraya israail ogow waxa intaas loo marayana eh. waa dad shacab ah oo isdifaacaya oo dhulkoodii lagu haysto wareedhaha war ma haysaane eh. hooyo soomaaliyeed oo hal wiilahoo keligiis ay wiil ka dhashay oo madi ahaa uu uga dhintay dagaalka khawaarijta eh. ayaa waxaa la yaa u sheegi kara geerida wiilkeeda kadibna toddobaad markii laga qarinayay soomaalida he waa taqaaniinoo afkay ka falan tahay mid baa u sheegay kadibna waxay tihi goobtii lagu dirirayaa u haray dhimasho waa loo joogaahe codkii u sheegayaa wuxuu ku yidhi meeshii innagaa u harnayoo si buuxda gacanta ugu dhignay halkii uu ka filayay inay isbaddesho ay oydo ayay inta mashxarad ku dhifatay waxay tidhi insha allahu aniga iyo wiilkaygu jannadan ku kulmi doonnaaha qorigii uu ka dhintaa la ii keenaan ku dirire aryaadhaha reer falastiinna beriga mamahaasay ka joogtaa iyakana gefka uma dulqaataan gardarrada ma yeelaan geelida ma fariimahaasi iyo xubintii kaalmaan waxay u dambeeyeen barnaamijka falaqaynta wararka nabadgelyo